alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed sheekhu waxau uhi raximahu llah wa yenbagii an yuxiba lahu maa yuxibu linafsihi min alkhayr waxaa u habboon oo u fiican mucallimka qur'aanka dadka baraya inuu u jeclaado ardaygan uu baraayo khayrka uu naftiisa la jecel yahay oo kale isagana waa inuu la jeclaadaa wa an yakraha waa inuu nacaa lahu isaga la nacaa maa yakrahu linafsihi wuxuu naftiisa la nacayo min annaqsi nuqsaan ah mutlaqan xaal nuqsaantaa la itlaaqay yacnii wax kastoo nuqsaana uu naftiisa la nacayo daalibulcilmiga qur'aanka baranayana waa inuu la naca wax kastoo khayra uu naftiisa la jecel yahayna waa inuu la jeclaadaa faqad habata fi saxiixayni can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam annahu qaal waxaa ku sugnaaday saxiixaynka bukhaari iyo muslim iyagoo rasuulka sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey annahu qaala inuu yidhi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi laa yu'minu axadukum ma rumaynayo midkiin iimaankii waajibka ahaa lama imanaayo xataa yuxiba liakhiihi ilaa uu la jeclaado walaalkii maa yuxibu linafsihi waxa uu la jecel yahay naftiis xadiiskana bukhaari iyo muslim baa soo wariyey siduu shiikhuba inoo sheegay waana min xadiisi anas oo anas ayay ka warinayaan xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka muslimka ahi inuu qof kastoo muslima la jeclaado wixii khayra inuu la jeclaado xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi iimaanka la diidayo oo la tilmaamayo iimaan inaan u sugnayn oo ruuxaan sidaa yeelin culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa iimaanka kaamilka ah erayga kaamil marka la yidhaahdana waxay aqbali kartaa laba macnoo kala duwan oo in loo jeedo kamaalkii mustaxabka ahaa ee sunnaha ahaa in loo jeedo wuxuu kaloo aqbali karaa in loo jeedo kamaalkii waajibka ahaa in loo jeedo labada mid walba waa aqbali karaa macna ahaan oo waxaa jira kamaal waajibah oo haddii laga tago waciid imanaayo oo dembi imanaayo waxaa kaloo jira kamaal mustaxabah oo haddii laga tago aanu dembi imanaynin laakiin darajadu nuqsaamayso oo waxyaalaha sunnayaasha ah marka laga tago derajadiibaa hoos u dhacaysa oo nuqsaamaysa laakiin dembi kama imanayo oo qofkii ma noqonayo aasim noqon maayo marka labada kamaalkee baa loo jeedaa bacdii culammada ka midii markay itlaaqayaan oo muta'akhiriinta ka midii kamaalkaa waxay u jeedaan kamaalkii mustaxabka ahaa laakiin macnaha noocaasi sax ma aha qawaacidda ahlusunnati waljamaacana ku socon maayo ee waxa uu ku soconaya calaa qawaacid almurji'a murji'a niman la yidhaahdo yidhi iimaanku waa dhammaystiran yaho waa kaamil oo iimaankana waxaa la yidhaahdaa rumaynta qalbiga laga rumeeyo iyo qirista afka laga qiro labadaasaa la yidhahdaa iimaan acmaasha wanaagsan in lala yimaadaana oo camalkii wanaagsanaa la sameeyaana iimaanka kama mid aha haddii camalkii wanaagsanaa laga tagana iimaankii ma nuqsaamayo waa kaamil marka hadday yidhaahdaan waxbaa u dhiman waxay u jeedaan kamaal iska mustaxaba ayaa maqan bay leeyihiin laakiin culammada ahlusunna waljamaca waxay qabaan acmaasha saalixi inay ka mid tahay iimaanka alacmaalu saalixa waa min aliimaan bay yidhahdeen nusuustii adiladaana saa sheegaysa aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa laga qaadanayaa in acmaasha saalixi iimaanka ka mid tahay culammada ahlusunnati waljamacana waa ku ijmaaceen iimaanku inuu yahay qowl iyo camal iyo ictiqaad marka alacmaalu saalixa inay ka mid tahay iimaanka waxaa ku sugan ijmaacu ahli sunnati waljamaca ayaa ku sugan iimaanka haddaba nusuusta ku soo arooray in la nafyinaayo o la diidaayo oo la odhanayo cidda waxaa aan la imanin ma rumaynin laba mid baa loo isticmaalaa in loo jeedo aslul'iimaan in la nafyinaayo oo laga tilmaamayo aslanba inaanu iimaan lahayn oo uu gaal yahay oo gaalnimo ay sugnaanayso oo asalkii iimaanka la diidaayo la nafinayo macno labaadna nusuusta waa uu soo arooraa oo waa in looga jeedo iimaankii waajibka ahaa in la diidaayo ama kamaalkii waajibka ahaa oo iimaankii baa wuxuu leeyahay waa duu maraatib maraatib buu u saaxiib yahay martabad waxay tahay waa asluliimaan martabadna waxay tahay waa waajibuliimaan martabadna waxay tahay waa kamaaluliimaan waa saddex markaa derajo martabadda koowaad haddii la waayo waa aslul iimaan ee gaalnimaa imanaysa oo sugnaanaysa martabadda labaad haddii la waayo waa waajibuliimaan ee fisqi baa imanaya oo ruuxii waajibuliimaan ka tegay wuxuu noqonayaa faasiq martabadda saddexaad haddii la waayo derajadaa nuqsaamaysa ee kufri iyo fisqi toonna iman maayo kufri iyo fisqi toonna ma imanaayo laakiin darajadiibaa naqsi ku dhacaya oo nuqsaamaysa haddaba nusuusta kuma soo aroorin iyadoo iimaan inta la nafiyey kaa darajadu keliya nuqsaamayso ee aan dembi ka imanaynin fisqina ka imanaynin iyadoo looga jeedo marnaba nusuusta kuma soo aroorin iimaan kastoo nusuusta lagu nafinaayo ama asalkaa la nafinayaa ama waxaa la nafinayaa waajibuliimaan ama kamaaluhu lwaajib isku macna weeye haddii kamaaluhu lwaajib oo kamaalkii waajib lagu qaydo iyo haddii waajibuliimaan sideeda loo yidhaahdo marka xadiidkan iyo axaadiista la midka ah sida laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan male kaan ammaano lahayni waxaa loo jeedaa yacni nooc fisqiya ku sugan baa laga tilmaamaya nooc fisqiya ayaa ku jira ayaa laga tilmaamaya oo waajibul baa la waaye laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min waa la mid zaanigu ma sinaysto xaalku sinaysanaayo isagoo muumina ah. yacnii isagoo waajibuliimaan maqan yahay buu sinaysanayaa oo faasiq ah fisqi baa sugan marka shay kasta oo iimaanka sababtiisa loo nafiyey oo sharciga ay ku soo aroortay iyadoo iimaankiisa la nafinayo iimaankii loo diidaayo waxaa laga tilmaamayaa waa min ahli lwaciid waa kuwa goodiga u saaxiibkee loo goodiyey noocaasuu noqonayo aan u soo noqonno haddaba xadiiska xadiisku wuxuu sheegayaa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi waajib waxaa ku ah qofka muuminka ah qofka kalee muuminkaa ah inuu khayrka la jeclaadaa waajib ku ah sharkana inuu la noco ayaa waajib ku ah hadduu sidaa yeeli waayo khayrkii la jeclaan waayo waxa naftiisa uu la jecel yahay khayra la jeclaan waayo sharka uu naftiisa la karaahiyaysanaya la nacayana la nici waayo macnaheedu waxay noqonaysaa shay waajibuu ka tegey mar hadduu waajib ka tegayna waa dembaabay marka dembi buu ku jiraa yacani waa min ahli lwaciid macnaha laga tilmaamaya waa sidaas waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo dadka qaarkood oo muslimiinta ka midii waxay jecel yihiin waxyaalaha xun ee macaasida ah marka xadiisku mar hadduu sheegaayo xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi macaa sidaa uu jecel yahay hadduu cid la jeclaado miyayna xadiiska cumuumkiisa soo gelin waxaa laga jawaabayaa ma soo gelayso oo wixii xumaana in cidnaba lala jeclaado maaha ee wixii wanaag iyo khayruunbaa lala jeclaanayaa cid waxaana caddaynaysaa riwaayo xadiisku leeyahay baa soo aroortay iyadoo adilada guud ba laga garanaayo ayaa xadiiskanna riwaaye uu leeyahay baaba naskaraynaysa oo nabigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayr marka ziyaadada min alkhayr waa waxay caddaynaysaa in loo jeedo khayrko wixii shari aanu soo gelin khayrkaana waxaa laga tilmaamayaa khayray dunya waalaakhira khayrkii adduunyo iyo khayrkii aakhiro ayaa mid weliba soo gelaya wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal cabdullaahi ibnu cabaas waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi akramu nnaasi calaya jaliisii aladii yatakhata annaasa xataa yajlisa ilay dadka waxay igu sharaf badan buu yidhi korkayga ka ila fadhiista aladii yatakhata annaasa kaasoo dadka ka soo tallaabay oo bimacnaa dadkii soo dhaafay xataa yejlisa ilaya ilaa uu aniga ila soo fadhiistay low istatactu an laa yaqaca dubaabu calaa wajhi low istatactu haddaan kari kari lahaa an yaqaca adubaabu calaa wajhihi inaanu duqsi isku taagin oo ku dhicin wejigiisa haddaan awoodi kari lahaa la facaltu waa samayn lahaa wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku soo aroortay oo asarkaa ibnu cabbaas uu leeyahay ina adubaaba la yaqacu calayhi fayu'diinii inuu ibnu cabbaas yidhi ina adubaaba duqsigu la yaqacu calayhi waa ku dhacayaa ruuxaasoo waa isku taagayaa fayu'diinii markaasuu idhibayaa oo dhib bay igu tahay xataa duqsiga isku taagayaa yani wuxuu tilmaamayaa yacni wax kasta oo dhibaya anna waa i dhibayaan waa sida uu la jecel yahay wanaagga xumaantana ula nacayo asarka koowaad ee ibnu cabaas alcalaamatu alalbaani waa quweeyi oo adabu lmufradka ayuu ku quweynayaa saxiixu ladabi almufrad laakiin asarka labaad waa daciifiye asarkaasi calaa kulli xaal wuxuu tilmaamayaa cabdullaahi ibnu cabbaas inuu tilmaamay inuu agtiisa ugu sharaf badan yahay oo ruuxa isaga doortay inuu wax ka dhigto oo cilmi ka qaato oo la fadhiisto agtiisa inuu yahay akramu nnaasi calayh inuu dadka agtiisa ka ugu sharafta badan inuu yahay marka sidaa uu doortay isaguna inuu u ixtiraamayo u qadarinayo waayo dad wax ka dhagaysan kari lahaa maadaama dadka kale uu ka yimi oo isaga doortay isaguna waxa weeye inuu markaa karaamo iyo wanaag iyo maamuus la jecel yahay ayuu tilmaamay wa yenbagii anlaa yatacadama cala almutacallimiin waxaa habboon inaanu iska waaweynayn dadka cilmiga baranaya bal yaliinu lahum waa u dabcayaa waa u debacsanaanayaa wa yatawaadacu macahum waa isu dhuldhigayaa faqad ja'a fi tawaaduci liaaxaadi innaasi ashyaau kasiiratun macruufa waxaa ku yimi tawaaduca iyo isdhuldhigga liaaxaadi innaasi dadka afraaddooda laysu dhuldhigaayo oo loo tawaaducayo waxyaalo fara badan baa ku yimi oo la yaqaano oo tawaaduca iyadoo la boorinayo ayaa adillo kale ku timi fa kayfa bi ulaa'i bal kuwanoo kale maxaad mooday alladiina hum bimansilati awlaadi kuwaasoo la maqaama ubadkiis oo ubadkiisoo kale ka dhigan oo mucallimka qur'aanka dadka baraya dee kuwanuu qur-aanka barayo waxay uga dhigayiin ubadkiisii oo kale ay ula muqaam yihiin ubadkiisii oo kale bay ula muqaam yihiin sida ubadkiisii wanaagu ula jecel yahay waa inuu ula jeclaadaa siduu ubadkiisa u qadarinaya waa inuu u qadariyaa siduu ubadkiisa u soo dhoweynaya waa inuu u soo dhoweeyaa maca maahum yacnii dadka waxa weeye fogfog baabay dhacdaa in loo tawaaduco tawaaduc loola yimaado tawaaducana sharaf baa ku jirta man tawaadaca lilaahi rafacahu allah waa innaga hore usoo sheegnay ka ilaahay dartiisa tawaaducu la yimaadee isu dhuldhiga ilaahay ayaa kor u qaada maca maa hum calayhi min alishtiqaali bilqur'aan iyadoo lala qabo waxay ku sugan yihiin oo ah inay qur'aankii ku mashquulayaan qur'aankii inay ku mashquulsan yihiin iyadoo lala qabo oo cilmi bay doonayaan inay bartaan bale qur'aankii oo cilmigii ugu mudnaa ayay ku mashquulsan yihiin marka in la tabantaabiyo oo la qadariyo oo la soo dhoweeyo oo la ixtiraamo oo loo debecsanaado oo loo tawaaduco ayay ku habboon tahay maca maa lahum calayhi iyadoo lala qabo waxa yaga u sugnaaday korkiisa ugu sugnaaday mucallimulqur'aanka ugu sugnaado min xaqi suxbati suxbada ay la saaxiibeen xaqeeda ah wa taradudihim ilayhi yacni suxbadu waxay iska leedahay xaq saas aawadeed aayatu lxuquuqi alcashara aayadda tobanka xaq sheegta waa aayatu nisaa wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shay'a aayaddaa waxaa loo yaqaanaa aayat alxuquuqi alcashara waa aayaddii tobanka xaq toban xaq bay sheegtaa xaqa ilaahay baa lagu bilaabay xaqa ilaahay ayaa lagu bilaabay marka wasaaxibi biljanbi wuxuu ka mid yahay yacni xuquuqda tobankee la sheegaayo cid dale buu ka mid yahay yacni ayuu ka mid yahay maca maa lahum calayhi lala qabo waxa iyaga u sugnaado korkiisa ugu sugnaado min xaqi suxbati xaqa markaa saaxiibnimo ah iyo wa taradudihim ilayhi noqnoqodkay isaga ku soo noqnoqonayaan xaqiisa ah waqad jaa'a can innabiyi sala allahu alayh wasalam xagga nebiga waxaa ka yimi oo ka soo arooray inuu yidhi liinuu liman tucallimuuna u debecsanaada ciddaa markaa wax baraysaan ciddaa wax u debecsanaada waliman tatacallamuuna minhu ciddaa wax ka baranaysaanna u dabacsanaada yani labada qolaba u dabacsanaada kaa wax baraysaan u dabacsanaada kaa wax ka baranaysaanna u dabacsanaada tucallimuuna waa baraysaan tatacallamuuna minhuna waa ka baranaysaan wey xadiiska sanadkiisa dacfaa ku jira saas aawoodee culamada qaar waa daciifiyeen ee sheikhu min baab alistinaas ayuu u saarooriyey wa can ayuuba sakhtiyaaniy raximahu allahu tacaala nusakha qaar waxaa ku dhacday abi ayuub baa ku dhacday laakiin waa khalad abiida ayaa kalad ah nuskhada abii qoraysa waxay ku saxan tahay ayuub inay tahay waa ayuub asakhtiyaani ayuub ibn abi tamiima asakhtiyaani weeye min culamaa'i salaf raximahu allahu tacaala yenbagii lilcaalimi an yadaca aturaaba cala ra'sihi tawaaducan lilahi caza wajal waxa habboon buu yidhi lilcaalimi caalimka waxaa u habboon an yadaca turaaba inuu ciidda markaa saaro oo dhigo calaa ra'sihi madaxiisa inuu saaro ayaa habboon tawaaducan lilaahi caza wajal isdhullig uu ilaahay dartii isu dhulligaayo daraaddeed inuu sidaa u sameeyo ayaa u habboon asarka ayuub waxaa soo wariyey khatiib albakhdaadi baa ku soo wariyey alfaqiih walmutafaqih aajuri baa ku soo wariyey akhlaaqu xamalati lqur'aan ibnu abi shayba ayaa ku soo wariyey musanafkiisa sanadkiisuna waa saxiix oo ayuub waa ka asaxay muraadku uga jeedaana waxay tahay waa kinaaya can itawaaduc lagama tilmaamayo xaqiiqatan inuu mucallinku madaxa ciidda iskaga soo shubo laakiin waxaa laga tilmaamayaa yacnii aad iyo aad ha ugu tawaaducaa looga jeedaa oo sidii mid ciid madaxa iskaga soo shuboo kale yacni saasoo kale ha u tawaaduco wax kibir la yidhaahdiyo isla weyni waa inaanu isku dayin waa inuu waxa weeye yacni tawaaducu ka muuqdaa oo yacni mid iskorraysiinayo isi sarraysiinayo oo yacni sanka taagaya waa inaanu noqon ee mid tawaaducayo isdhulligaya waa inuu noqdaa hadda taa macnaheedu ma aha waxyaalaha markaa waxa weeye aadaabtee fiican inaanu ku baraarujinayn maaha ee sheekhu wuxuu tilmaamayaa aadaabta lafteeda in lagu baraarujinayo baabka soo socda ama fasalka soo socda ayuu ku tilmaamaya almuhim sheekhu waxa uu tilmaamayaa waxyaalaha ay habboon tahay in lagula dhaqmo oo loogu naseexeeyo daalibulqur'aanka markaa nasiixadii in la siiyo baynu soo aragnay inuu u dhibirsanaado oo u naxariisto oo u tudho oo masaalixdiisa iyo danihiisa yacni u daneeyo oo dhibtiisa markuu dhibaataysan yahay dhibtiisa u daneeyo oo nowcan maa la tafaaculo oo khayrka la jeclaado oo xumaanta la naco yacni waxa weeye ayuu sheikhu inoo tilmaamay mawduucana sheikhu waa sharxay faslun wa yenbagii an yu'addiba canaawintan labada markaa macquufataanku ay ku wareegsan yihiin labada qaws ee macquufataanka ama macquufataanka ay yidhaahdaan yacni hareeraha ay ka xigaan waa canaawiin kitaabka asalkiisa aan ku sugnayn ee qolyihii mataabicida daabacayey ayaa markaa canaawiintaa u sameeyey iminka faslun oo kale wuxuu odhanayaa fii ta'diibi almutacallimi bilaadaabi asaniya fasalkii bay eegayeen wuxuu ku saabsan yahay ayay dabeedna fasalkii u guntayaan marka taasi waa ziyaado saas aawadeed badiba waan iska dhaafaa markaa saasaa la ogaada wa yenbagii an yuadiba almutacallima cala altadriiji bilaadaabi saniya waxaa habboon an yu'addiba inuu ku edbiyo almutacallima kii cilmiga baranayay cala atadriiji si si yar inuu ugu edbiyo ayaa habboon bilaadaabi asaniyati aadaabta sarraysa asaniya waa sarraysa washiyami iyo dabeecadaha iyo akhlaaqda almardiyati laga raallida yahay waa inuu si si yar tadriij waa maxay waa derajo daraja maha mar keliya inuu waxa weeye yacni u wada sheego oo yidhahdo saaha samayno saaha samaynoo yacni waxa weeye muxaadaro aanu uga gelin yacni waxa weeye awaamir fara badana laakiin shay-an fa shay-an si si yar marba marka waxa weye in mas'ale loogu sheego oo aadaab loogu sheego oo lagu baraarujiyo ayaa markaa habboon bilaadaabi saniyati aadaabta sarraysa assanaa waa rifcada iyo koraynta marka aadaabta sarraysa waa in marka uu ku baraarujiyo wa shiyam iyo dabeecadaha almardiyati laga raalidaya waa jamcu shiima wa riyaadati nafsihi iyo naftiisa inuu ku carbiyo riyaadadu waa maxay waa tababar waa carbin ardayga naftiisii buu markaa ku carbinayaa bidaqaa'iq alkhafiya yacni umuuraha yaryaree qarsoon ayuu ku carbinayaa yacni ku tababarayaa wa yucawidahu wuxuu caado uga yeelayaa asiyaanata ilaalinta uu is-ilaaliyo fii jamiici umuurihi umuurihiisoo dhan albaatinati umuurahaasoo kuwa qarsoon ah waaljeliyati iyo kuwa muuqdaba ah wa yuxaridahu wuxuu ku boorinayaa taxriid waa boorin iyo tirtirsi wa yuxaridahu wuxuu ku boorinayaa biaqwaalihi odhaahyadiisa yacnii ardaygu u odhanayo wa afcaalihi iyo ficiladiisa uu samaynayo almutakariraati oo kuwa soo noqnoqonaya ah cala alikhlaasi wuxuu ku boorinayaa ikhlaas inuu kula yimaado ilaahay dartii ula yimaado ku sameeyo niyo ikhlaasa inuu ku sameeyo wasidqi yacni runtana waa ku boorinayaa wa xusni niyaati niyooyinka kuwoodee wanaagsanna waa ku boorinayaa yacni waa ku tirtirsinayaa wa muraaqabati illaahi tacaala fii jamiici alaxadaat iyo in ilaahay uu ilaaliyo ilaahay taacadiisa inuu ilaaliyo iyo dikrigiis muraaqabadu waa ilaalin ilaahay buu ilaalinayaa taacadiisii uu ateecaayey iyo xuskuu ilaahay xusayey ayuu ilaalinayaa fii jamiici laxadaati daymadaha uu wax daymay bimacnaa eegitaanada uu wax eegayo dhammaantood laxda waa maxay yacni waxa weeye laxdada waxaa loo isticmaalaa laba macne laxdada waxaa loo isticmaalaa zamanka yar laxdo waa la yidhahdaa wakhtiga yar waxaa la yidhahdaa laxda carabtu caaday u leeyihin inay yidhaahdaan markay kuleeyihin in yar isug waxay odhanayaan laxda yacani waxay u jeedaan qadar yar isug bay u jeedaan oday dee aan afka garanayno soomaaliya marba dee uu ku yidhahdaa laxda markaasuu sitol muxuu ku caayay laxda kuugu sheegay markaasuu deedna isaguna markii dambe ka jawaabo wanka marka laxadaadka waxaa loo isticmaalaa wakhtiyada yaryar oo laxda waa zaman yar laxdo waxaa kaloo loo isticmaalaa eegista waa loo isticmaalaa laakiin hadda macnaha looga jeeda waa tii ku saabsanayd wakhtiyada yaryar yacni azmaantaa laga tilmaamaya wa muraaqabat illaahi tacaala iyo ilaalinta uu ilaahay ilaaliyo waa inuu ku booriyaa fii jamiici laxadaat yacni wakhtiyada dhammaanteed uu ilaaliyo yacni ilbiriqsiyada dhammaantood inuu ilaahay ilaaliyo waa inuu ku dadaalaa wa yucarifahu waa garansiinayaa anna bidalika tanfatixu calayhi abwaabu lmacaarif wuxuu garansiinayaa inay taas markaa ku furfurmayso ugu furfurmayso abwaabu almacaarif garashooyinka albaabadeedii inay u furmayaan oo daacadaa iyo muraaqabada iyo niyo wanaagga iyo runta iyo ikhlaaskaas inay ugu furmayso aqoonaha albaabadoodiibaa u furmaya wa yansharixu sadruhu laabtiisuna ay waasac noqonayso oo furmayso fahmadii cilmigay u furmaysaa wa yatafajaru min qalbihi waxaa ka soo burqanaya qalbigiisa hadduu sidaa yeelo yanaabiicu lxikam ilihii xikmad ah yumbuuc yanaabiicna waa lagu jamciyaaye waxa weeyaan waa ilaha yanaabiic waa ilaha weeye ilaha durdurada ah marka yanaabiicu lxikam yacni durduro xikmooyinaa ka soo baxaya yacnii sida isha biyuhu u burqatoo kale u soo burqanayo xikamkaas iyo walla walataa'ifi faa'iidooyinka yaryar wa yubaaraku lahu waa loo barakaynayaa fii cilmihi cilmigiisa iyo waxaalihi xaalkiisa xaalkiisu wuxuu noqonayaa sifaadka marka uu ku sifaysan yahay wa yuwafaqu waa la waafajinayaa fii afcaalihi ficilladiisa uu samaynayo iyo wa aqwaalihi odhaahyadiisa waxaa la waafajinaya sida wanaagsane saxdaa baa la waafajinaya hadduu taacaadka iyo muraaqabada iyo ikhlaaska iyo sidqiga la yimaado sheekhu wuxuu tilmaamaya inay habboon tahay ardaygii inuu ku edbiyo aadaabta wanaagsan saas aawadeed waa inuu u tilmaamaa aadaabta fiican waa inuu u tilmaamaa hadday tahay dhaqanka uu dadka la dhaqmayo iyo hadday tahay aadaabta marka uu cilmiga dhegaysanayo uu ku dhaqmayo yacnii mid walba waa inuu ku dadaalaa inuu ku baraarujiyo waxaa ka mid oo kale adaabta markaa loo baahan yahay inuu ku tambiihiyo haddii markaa waxa weeye ruuxii eh, wakhtigaasoo kale uu iska jeesjeesanayo oo aanu u jeedin yacni wixii loo dhigaayey in lagu baraarujiyo inuu markaa u fiirsado eego yani waa aadaab iyo tadriib yacni weeye loo baahanya inuu ku baraarujiyo haddii akhlaaqda markaa sida uu fadhiisanaya ay tahay si nowcan maa isla weyne ay ku jirto oo kale waa in lagu baraarujiyaa si aadaab leh inuu u fadhiisto ardayda qaarkood oo markay fadhiisanayaan waxay u fadhiistaan inay waxa weeye addinka sare intay u qaadaan addinka kale saa u kor saaraan siuu xafiis fadhiyo oo kale arday maha kaas waa in lagu baraarujiyaa inaanu saas samayn waa in la hadaji addinka waa nooc tadriib ah waa edbin yacani waxaa lagu baraarujinayaa qaabka uu fadhiisanaya inay noqoto qaab wanaagsan oo dee macallimkii uu ixtiraamayo qadarinayo laakiin qaabkiisu aanu u muuqan macallimkii inuu iska sarraysiinayo ama aanu u muuqan macallimkii inuu la siman yahay nooc tawaaduca waa inuu sameeyaa laakiin macallinkii markuu soo hor fadhiisto cagtiisii intuu sare u qaado yacni uu bowdada markaa saaro qaabkaasoo kale hadduu sameeyo waa in la yidhahdo dejaadinka hadduu doono ha weynaado garh ha lahaado waa in lagu yidhahdaa arday weeyaane deji addinka si wanaagsan u fadhiiso yacni waxa weeye haddii uu markaa macalimka markuu soo hor fadhiistoo kale addimada ku soo dheerariyo waa inuu la yidhahdaa allaab addimada waayo cilmigu wuxuu u baahan yahay ixtiraam xalqadaha xataa marka la fadhiyo ardayda qaarkood waxaa dhacday inay addimada soo dheerariyaan shiikhii darsiga u dhegayay intuu soo hor fadhiisto aduu addimada saa ugu soo dheerinaya suu isagu shiikhii yahay hadduu xataa qofku cudurdaar leeyahay waa inaanu markaas soo hor fadhiisan waa ynu haatan ka yara baydhaa oo safka dambe iyo markaysa waxa tagaa ama gees uga leexdaa laakiin xalqaddii intuu soo hor fadhiisto inuu addimada ku soo dhereriyo yacnii aadaab fiican maaha saas aawadeed da' kastuu joogo si kastaba ha u weynaadee waa in lagu yidhahda allaab addimada waa nooc tadriib ah waayo cid kale xataa ku dayanaysaa mashaaikhda qaarkood waxay caado u lahaayeen siddeetan jir hadduu soo hor fadhiisto addimada ku soo dhereriyo inay odhan jireen laab waa ixtiraam lilcilmi waa cilmigii oo la ixtiraamayo yacni weeyi marka aadaabta wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan waa inuu markaa ku booriyaa waa inuu ku baraarujiya wixii qalad ah ou yidhahdaa marka waxa weeye yacni qalad weeye caynkaas sidaa ha samaynin sidaas samee sidaa ha samayn waa in markaa waxae saasoo kale loogu booriyaa ikhlaaska iyo niyada iyo hore waynu usoo aragnay waa inuu ashyaadan aad ugu booriyaa daacadana waynu ku booriyaa waa inuu u tilmaamaa cilmiga waxa lagu barto inay ka mid tahay daacadu oo qofku macaasida iyo dembiyada hadduu la yimaadoo sameeyo cilmigii u furmi maayo uma sahlanaanayo haata laga sheego shaafici inuu yidhi shakawtu ilaa wakiicin suu'a xifdii fa ilaa tarki almacaasi wa aclamanii bianna alcilma nuurun wa nuuru allahi laa yu'taa licaasi yacni waxaa laga sheegaa shaafici inuu yidhi waxaan u cawday oo u ashkatooday shaykhaygii markaa waxa weeye wakiic ahaa baan u cawday buuri waxaan uga cawday xifdii xumo aanan waxba qaybayn oo waxaan qaybaa iga baxsanayaan wuxuu igu hanuuniyey yacni macaasida inaan ka tago waxaanu i ogeysiiyey cilmigu inuu yahay nuur nuurka ilaahayna laa yu'taa licaasi waxaa kaloo loo soo naqliyaa laa yuhdaa licaasi yacni looma hadyadeeyo ama lama siiyo yacni ruux caasi ah marka haddaad doonayso inaad cilmigii barato waa inaad waxa weeye daacadii ku dadaashaa macaasida aad iska jirtaa yani dembiyada iyo macaasida waa inaad aad iyo aad isaga ilaalisaa intan dambe uu sheikhu tilmaamay hadduu sidaa yeelo in albaabadii aqoontu u furmayso oo qalbigiisa xikmadi ka soo burqanayso wuxuu ku tilmaamayaa wattaquu llah wa yucallimukum allah ilaahay ka baqa wa yucallimukum ullah ilaahayna waxbuu idin barayaa yacni cilmiga ayuu idiin furayaa waxaa aasaarta kale oo la odhan jiray man camila bimaa calima awrasahu allaahu cilma maa lam yaclam yacnii kii waxa weeye ku camalfala wuxuu garanaayo ku camal fala ilaahay wuxuu dhaxal siiyaa waxaanu garanay inuu baro faslun tacliimu almutacallimiina fardu kifaaya kuwa markaa cilmiga baranaya barista la barayaa waa fardi waa fardu kifaaya weeye waa faral ummadda si guud u saaran oo hadday ku kacaan cid ku filani kuwa kalena waajibku ka dhacayo fa in lam yakun ma yasluxu lahu ilaa waaxidan haddaanu markaa ahayn mid ku habboon cilmiga inuu dadka baro mid qura mooyaane cid kaloo ku habboonba haddaynay jirin ee meeshaa cidda joogta ay tahay cidda keliya cilmiga bari kartaa shaksi qura tacayana calayhi fardu cayn buu ku noqonayaa waajib isaga shakhsi ahaan u saaran buu noqonayaa waayo cid kaleo ka furataa markaa ma joogto qaryada ama magaaladaas yacni ma joogto ama beledka wa in kaana hunaaka jamaacatun hadday meeshaas ku sugan tahay koox hadday ku sugan tahay kooxdaasoo yacni cilmigii iyagu lehoo mid waloo ka midna waxbuu dadka bari karaa yaxsulu tacliimu bibacdihim tacliimtiina ay ku xasili karto oo lagu heli karo bibacdihim bar yaga ka mida yacni qayb yaga ka mida kaafin lahayd hadday dadka is yidhahdaan waxbara famtanacuu kulluhum dhammaantoodna waa wada diiday inay dadkii waxbaraan yacani marka hore jamac bay ahaayeen jamaca mid waliba dadka waxbuu bari karayin qayb ka midi eh hadday ku kici lahaydna faralkaa way awdi kari lahayd hadday dhammaantood wada diidaan oo midnaba dadkii wax bari waayo famtanacuu kulluhum dhammaantood ay wada diidaan asimuu way wada dembaabayaan ilaa fardu kifaaya oo way wada saarray qaar furtana waayooo qaarkood ku kici waaye mid waliba wuxuu is yidhi ka kale ha ku kaco ka kale ha baro siday isugu riixriixayeen baa dhammaantood way ka wada fadhiisteen dadkii inay wax baraan dhammaantood waa ku wada dambaabayaan wa in qaama bihi bacduhum hadday barhkood ku qumaan oo ku kacaan waxbaristii dadka la baraayey saqada alxaraju can ilbaaqiin dembigii waa ka dhacayaa kuwa kale wa in tuliba min axadihim midkood haddii laga dalbo inuu cilmigii dadka baro oo la yidhaahdo waxna bar famtanaca kaasi uu diido fa adharu lwajhayni labada weji ka muuqadka badan lihi annahu laa ya'samu waa inaanu dembaabayn laakinahu yukrahu lahu daalika ha yeeshee taa waa loo karaahiyaysanaya waa loo nacayaa idaa lam yakun lahu cudurun haddaanu wax cudurdaara lahayn hadduu cudurdaar leeyahay dhibi kuma sugna oo karaaho kuma dhicin laakiin haddaanu cudurdaar lahayn wuxuu noqonayaa arrin makruuha ah inuu ku dhacay sheekhu wuxuu ka warramayaa mas'ale ku saabsan tacliimta dadka wax la baro oo tacliimka dadka wax la baraa inay tahay fardu kifaaya farlada waxaa loo qaybiyaa fardu kifaaya fardu cayn fardu cayn waa maxay waa waxa shakhsiga markaa cayntiisa saaran fardu cayn baa la yidhahdaa fardu kifaayana waxaa la yidhahdaa waxa dadka si guud u saaran oo idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju can ilbaaqiin cid ku filani hadday ku qunto kifaaya xaggee laga keenay idaa qaama bihi man yakfii mid ku filani oo kaafinaya hadduu ku qumo oo ku kaco saqata alxaraju can albaaqiin dembigu inta kale waa ka dhacaya fardu kifaaya la yidhahdaa marka haddii marka haddaba meeshaas uu joogo shaksi qura oo dadkii wax bari karaya ama qur'aankii bari karaya mid kaleo qur'aankii bari karaaba ma joogo ama mid kaleo cilmigii faraa'idda ahaa ee dadka saarnaa bari karaa ma joogo kaa mooyaane farducayn waxaa ku noqonaysa isagu inuu baro sida salaaddu faral ugu tahay markaa faral ugu noqonaysa cid kaloo ka furataa meesha ma joogto waajibkaasi markaa caynan buu isaga u haystaa haddii laakiin jamac mid waliba uu bari karaa ay meesha joogaan qayb ka midi ah hadday ku qunto oo weliba qumitaanka ay ku qumtana ay ku fillaato waajibkii barista kifaaya ay ku sugnaato dembigii inta kale waa ka dhacaya qaarbaha ku qumaane haddaynay kifaayadii ku xasilin oo baahidii weli ay jirto oo baahidii kooxda ku quntay ay wada dabooli kari weydo intii kale weli faralkii sidii buu u haystaa oo fardu kifaayo ugu yahay hadday dhammaantood ka wada fadhiistaan oo midnaba beri waayo markaana waa ku wada dembaabayaanoo dhammaantood waxay noqonayaan qaar dembaabiy haddaba fardu kifaayaha marka laga warramaayama waxaa loo jeedaa ummadda islaamkaoo dhan buu fardu kifaayo ku yahay mise beled walba waa gaarkiis ahlucilmiga qaarkood waxay dhahaan beled walba waa gaarkiis oo imka qur'aanka markaa in la yaqaano alumma alislaamiya cid markaa taqaanaa inay ka mid tahay oo dadkii barayso kifaaye ma ahee beled walba waa in laga helaa cid markaa qur'aankii taqaana dadkana baraysa beled kasta waa in laga helaa culammada qaarkood waxay leeyiin masaafatu qasri kasta waa in laga helaa halkaasay soo gaadhsiinayaan inta salaada laga gaabiyo intaasoo kaley beled ictibaarinayaan yacni waxa weeye masaafadaasoo kale waa in laga helaa ilaaba ilaa cid dadkii qur'aanka barta culumtii kale ee marka waxa weeye faralka ku ana waa saas oo kale yacni saasay markaa leeyihin waayo haddii markaa ummal islaamiya eh, beledada qaarkood ay joogaan cid ku filani oo beledadii kale ay ka madhan yihiin beledadaa ka fog culammada joogtaa ama mucallimiinta joogtaa dee waxba uguma jilla beledadan ka fog dadkiina ma wada gaadhi karaan marka beled kastaba in gaarkiisa looga helaa fardu kifaaya gaarkiisa ugu noqonaysa fardu kifaaya ayay gaarkiisa ugu noqonaysa ka waran haddii ruux ka mida laga dalbo la yidhahdo wax noo dhig oo uu diido taas culammadu laba wejay sheegeen weji ah waa dembaabayaa mar haddii isaga laga dalbay uu diiday iyo weji odhanaaya meye ma dembaabayo mar haddii cid kale jirto labada wejina waxaa xoog badan baa sheikhu leeyahay inaanu ku dembaabayn laakiin calal aqali wuxuu ku jiraa karaahiyuu ku jiraayo makruuh weeye arrinkaas haddaanu cudurdaar lahayn cudri ka mancinaya hadduu jiro yacni markaas makruuhnimadii waa ka baxaya faslun sheikhu wuxuu yihi raximah ullah yustaxabu lilmucallimi an yakuuna xariisan calaa tacliimihim waxaa loo jeclaystaa lqur'aanku inuu noqdo mid ku dadaalaya tacliimtooda uu qur'aanka baraayo sidaa inuu ku dadaalayaa la jeclaystaa mu'hiran lidalika taa door bidayo waxbaristooda ah calaa masaalixi nafsihi dunyawiyati danaha naftiisa adduunyada loo nisbeeyey waa inuu ka doorbidayaa inuu yaga wax baro waa inuu doorbidayaa allatii laysat bidaruuriyatin danaha naftiisa ahoo mid daruuriya aan ahayn danaha naftiisa ee adduunyada loo nisbeeyo aan mid daruuriya ahayn oo lagama maarmaana aan ahayn ee uu ka maarmi karo waa inuu ka hormariyaa waxbarista uu yaga wax baraya waa inuu hormariyaa waa iyada anfaca wa an yufariqa qalbahu waxaa kaloo loo jeclaystaa inuu ka madhnaysiyo ka saaro qalbigiisa fii xaali juluusihi markuu la fadhiisto oo uu la fadhiisto liiqraa'ihim akhrintooda uu qur'aanka u akhrinayo min alasbaabi ashaakilati kulliha asbaabaha mashquulinaysa dhammaan waa inuu qalbigiisa ka saaraa wa hiya kasiiratun macruufa waa fara badantay waana la yaqaana wa an yakuuna xariisan calaa tafhiimihim waxaa kaloo loo jeclaystaa inuu noqdo mid ku dadaalaya fahansiintooda uu cilmiga fahansiinayo ee qur'aankana fahansiinayo wa an yuctiya kula insaanin waxaa kaloo loo sunneeyaa inuu markaas siiyo kula insaanin shakhsi kasta oo minhum yaga ka mida maa yaliiqu bihi qadarka ku habboon inuu siiyo ayaa loo sunneeyaa istixbaabka waxaa loo jeedaa sunnayn falaa yugsiru kuma badinayo calaa man laa yaxtamilu liksaara midaan aqbalayno u dulqaadan karin badinta loo badiyo u badin maayo yacni badintii midaan xamilaynin uma badinayo walaa yuqasiru yacni kama gaabinayo liman yaxtamilu ziyaadata mid markaa dheeraad aqbali kara dheeraadka kii xamili karana isagana inuu ku yareeyo ma aha ee qadarku xamili karo waa inuu isagana u laqima yacnii dadka xaaladdoodii buu qiyaasayaa wa yaa'khuduhum waa qabanayaa oo wuxuu ku qabanayaa biicaadati maxfuudaatihim waxay qaybsanaayeen inay soo celiyaan oo bimacnaa ku noqdaan oo dib ka soo akhriyaan wa yusnii waa ammaanayaa bimacnaa waxa weeye oo keliya iska noqon maayee duruustii hore inay ku soo celiyaan oo markaa ay akhriyaan lafteeda waa inuu markaa weydiiyaa ou yidhahdaa marka akhriya duruustii hore ou yidhahdaa markaa darsigii hore akhriya ou yidhahdaa suuraddii hore aad soo dhaaftay markaa akhri waa inuu markaa taas markaa jeegareeyaa yacni marba inuu hayo qur'aankaa hore wa yusnii waa ammaanayaa calaa man daharat najaabatuhu kay muuqato fiicnaantiisu ay muuqato najaabada waxaa la yidhaahdaa yacni wanaagga markaysaa ruuxu wanaagsan yahay sida inuu kariim yahay oo kale ayaa loo isticmaalaa hadda waxaa loo jeedaa xagga cilmiga inuu markaa ku fiican yahay kay muuqataa loo jeedaa maa lam yakhsha calayhi fitnatan biicjaabin aw hayri inta aanu uga baqin yacni fitno aanu uga baqin uu ku fitnoobo biicjaabin iscajabin uu iscajabiyo uu ku fitnoobo aw hayrihi ama markaa wax kaleba markaa uu ku fitnoobo intaanu taa uga baqin waman qasara kii taqsiir la yimaadoo ka gaabiyana canafahu waa canaananayaa tacniifan latiifan canaan sahlan ayuu marka canaananayaa latiif waxa weeye waa canaanan aad u kululayn canafahu waa canaananayaa tacniifan latiifan canaan fudud oo sahlan buu canaananayaa maa lam yakhsha tanfiirahu intaanu ka baqin cararkiisa u cararo ou firdhado hadduu dadka qaar baan canaanta xamili karin marka haddii waxa weeye markaa uga baqo inuu ka firdhado markaa barashadii uu waxbaranaayey yacni xaalka caynkaasa waa ka aayaraya waa ka daynaya walaa yaxsudu axadan minhum ma xaasidayo ruux ka mid a libaraacatin tadharu minhu yacnii wanaag ka muuqday baraacadu waa maxay waa faa'iqnimo inuu ardayda kale ka korreeyo oo faa'iq yahay dadka qaarkood baa maskax ahaan ka sarreeya dadka kale oo yacni markaa dadka asaagooda aan la sinayn ee maskaxdoodu inay ka horrayso faa'iq ay tahay muuqato walaa yaxsudu ma xaasidayo axada minhum ruux yaga ka mida libaraacatin tadharu minhu yacnii faa'iqnimo ka muuqatay uu cilmiga ku horreeyo oo bimacnaa maskaxdiisu aad u maskax badan yahay walaa yastaqsiru fiihi kuma badsanaayo oo wax badan ku tirin maayo maa nacama allaahu tacaala bihi calayhi waxa ilaahay ruuxa ugu nicmeeyey shay fara badan oo aan la heli karin oo kale ku tirin maayo fa ina alxasada maxaa yeelay xasadka la xaasido lilajaanibi xaraamun dadka fog in la xaasidaaba waa xaaraan oo ma bannaana shadiidu taxriimi xaaraannimadeeduna waa daranta fa kayfa lilmutacallimi bal waxaad ka warantaa kii markaa cilmiga baranayay xaasidnimada la xaasidayo alladii huwa bimanzilati lwalad kaasoo ka dhigan ilmihii markaa ruuxa wax ka dhiganayay oo kale ilmo kale uga dhigan ruuxuu wax ka dhiganayey ilmihiisoo kale mansiladiisoo kale ku sugan wa yacuudu min fadiilatihi uuna u soo noqonayo min fadiilatihi yacni kaa mutacallimkaa fadligiisa waxa uga soo noqonaya ilaa mucallimihi xagga mucallimkiisa waxa uga soo noqonaya fil aakhirati aakhiro althawaabu ajar weyn baa uga soo noqonaya wa fi dunya adduunyada gudaheedana waxaa uga soo noqonaya assanaa'u aljamiil ammaan wanaagsan baa uga soo noqonaysa bimacnaa isaga laftiisaa ku intifaacaya oo ruuxan waxa weeye mutacalimka cilmiga baranaya hadduu yahay markaa ruux fiican oo cilmigiina ku fiicnaaday inuu xaasidaa mid u furanoo u bannaan maaha waayo xasadku sidiisaabuu xaaraan u yahay ruuxan ilmihiisii oo kale la ana dee waa ka xag jiraayo inuu xaasidaa meesha ma taallo weliba fadiilada uu yeeshiyo wanaagga uu yeeshana waxbuu ka helayaa isaga laftiisa waa ku intifaacaya ifi iyo aakhiraba hadduu ilaahay dartii wax u barayey dee ajar buu ka helayaa baristaa uu cilmiga baray aakhiro ajar buu ka helayaa adduunyada lafteedana ammaan buu ka helayaayo marka la yidhaha hebel waxa wax baray hebel baa baray waxaa ugu jira sana ammaan baa ugu jirta ammaan ayaa ugu jirta fasalkan sheikhu waxa uu tilmaamayaa ashyaa badan oo loo sunneeyo ruuxii mucallimka ahaa waxaa loo sunneeyaa inuu kula dadaalaayo waxbarista u baraayo waa inuu xirsi iyo dadaal kula yimaadaa waa inu danaha adduunyo ee aan daruuriga ahayn waa inuu tacliimta ka hormariyaa kuwa daruurigaa waa ka reebay daruurigu waa maxay quutu daruurigoo kalea soo geliya arrinkii quutu daruurigoo kale ku saabsanaa dee tacliim baa laga hormarinayaa ma suuragal aha waayo dee naftiisa xaq bay ku leedahay wa inna linafsika calayka xaqan naftiisu xaqay ku leedahayna inay hesho way tahay ta kale haddii markaa cuntadii iyo cabbitaankii iyo iska daayo ama meeshuu wax ka cuni lahaa ama wax la mida yacni waxa weeye yacni waxay noqonaysaa dee hadhow xataa inaanu waxbaristii aanu awoodi karayn oo waxbaristii lafteeda gabayo marka danaha adduunye ee aan daruuriga ahayn tacliimtuu ka hormarinaya tacliimtana waa inuu u jeestaa marka uu waxbarayo qalbigiisu wax kale waa inaanu ku mashquulin yacni waxa weeye waxaa dhacdaa dadka qaarkood iyagoo ardaygii qur-aanka ka dhagaysanayaa laga yaabaa inuu ku soo dhaco moobil macallimiinta qaar bay ka dhacdaa mase wada aha marka waxa weeye moobilkii wuu iskaga hadlayaa ardaygina qur-aankii buu wadaa wax wuxuu ka baxayay waxba kama ogaa ta noocaasoo kale waa mid qalad ah wakhtiga uu dadka tacliimta barayo waa in wax kaloo mashquuliya u iska jiraa wixii lagama maarmaan ee laga maarmi karo oo dhan waa inuu iska ilaaliyaa xaalad waxa weeye dee markaa lagama maarmaani waa halkeeda laakiin wixii lagama maarmaan maarmaanee laga maarmi karo oo dhan waa inuu xaaladdaa iska dhaafaa waa inuu tacliimta u baraayo uu dadaalka markaas siiyaa hadduu wax kale u jeesto waa inuu ardayga yidhaha jooji si u hubiyo markaysaa markaa inuu u saxayo qur'aankii laakiin ardaygii oo iska wada isaguna markaa mid kale uu ku jeestay inuu qalad akhriyay inuu sax akhriyeyna aanu ka warhayn dee qalad bay noqonaysaa marka qalbigiisa waa inuu ka faaruq yeelaa wax kaloo mashquulinaya waa inuu ku dadaalo inuu fahansiiyo marka uu leeyahay halkan waa qalad sababtay qaladka u tahay iyo sida qaladka ah waa inuu fahansiiyaa si uu ardaygu uga taxadiro yani waa inuu u kala sheegaa sidanna waxa weye waa qalad sidanna waa sax sidaa ha u odhanee sidan u dheh dabeed ardaygu wuxuu garan karaa saas inay qalad tahay hadhow xataa cid buu u sixi karaa dadka qaarkood oo qur-aanka bartay yacni qaladkii ardayga kuma qaban karo waayo isagu talqiin buu sidan ku helay laakiin sida qaladka ah iyo sida kale looma kala caddayn iyo meelaha qaarkood sida la yidhaahdo inay markaa qalad ka imanayo laxni ka imanayo lama fahansiin marka isagaan fahansanayn ayaa laga yaabaa isagu saxda inuu qaybsan yahay laakiin halkan haddii la yaro jiido inuu markaa waxaa med ka imanayo oo iyo i imanayso ama wow imanayo ama alif imanayo dabeedna laxni noqonayso ma fahansana qur'aankana waxa laga yaaba inuu qaybsan yahay marka waa in la tafhiimiyaa oo la fahansiiyaa waxa qaladka iyo waxay qalad u noqotay sida qaladka iyo sida saxda waa in la kala fahansiiyaa waa inuu ruux walba siiyaa qadarka isaga ku habboon oo qadar aanu qaadi karin waa inaanu u dirin qadar ka badan uu qaadi karana waa inaanu ka yarayn yacnii ruux walba xaaladdiisa waa in la egaa waa inaan laga dhigin markaa dadkii in laysku sarjaro oo loodhan qur-aanka meel salaad ka maraysaa ilaaba ilaa waa inaad adigu maqra soo qaybtaa dee dadka qaar ma qaybi karaan qaarna waa qaybi karaan qaar meel hoose maraya baa laga yaabaa markaysaga waxa inuu maqro qaybi karo qaar meel sare maraya ayaa xifdigu ku adeg yahay oo laga yaaba maqro ama laba bog inaanu qaybi karin marka xaaladdiisa waa in la qiimeeyaa ardaygii wax markaa ka badan culaysa haddii la saaro oo aanu awoodi karayn waxaa laga yaabaa niyad jab inay ku keensato hadhowna infiraar ka dhasho oo qur'aankii ka cararo oo yidhaha adigu waxba ma qaybi kartid adigu waxba ma baran kartid marka si ayna taasi u dhicin ruux walba xaaladdiisa waa in la qiimeeyaa qur'aankii hore marka in la raajico waa in la sameeyaa oo laga dhegaystaa oo qur'aankaa hore marka waxaa laga eegaa laakiin hadday noqoto marka waxaa mar walba darsi cusubun in la siinayo kii horena aan la raajacayn waxaa dhici karta inay shabbahdo foosto gunla in la dhaaminayo oo halkanna waa ka qaybaya xagganna waa ka sii daynaya laakiin haddii qur'aankii hore lagu noqonayo oo la raajacayo oo mudaaraso lala samaynaayo dee waxay noqonaysaa xaalka noocaas ah in laga badbaado qur'aankii hore in la ilaawo in laga badbaado muhimmadduna waxay tahay inta horena in la hayo in kalena in lagu daro bas uun waa dhammeeyey muraadku maaha wa ya'khuduhum biicaadati maxfuudaatihim yacnii maxfuudaadkoodii hore ay qaybeen yacnii inay ku soo celiyaan oo bimacnaa ka baxaan ama laga dhegaysto ama mudaaraso lala sameeyo waa intaa lagu qabtaa inuu cilmigii ama qur'aankii aad ugu fiican yahay kay ka muuqato waa in la ammaanaa ammaantaasi waxay ka dhigantahay boorin oo ardaygii marka la ammaano yacni lagu ammaano fiicnaantaa ka muuqata ee uu ku fiican yahay xaggii xifdigii ama xaggii garashadii ama xaggii aqoontii waxay ka qayb qaadanaysaa dadaalkii inuu kordhiyo taasay ka qayb qaadanaysaa haddii aan laga baqin ammaanta looga baqin inuu iscajabiyo iscajabin haddaan looga baqin in la ammaano waa arrin markaa u fiican kii gaabiyo cilmiga ka gaabiya waa in canaan marka la yara canaantaa laakiin sheikhu wuxuu leeyahy canaantu waa inayna kullayn waa in canaanta loo sahlaa oo si dhibirsan loo canaantaa haddii aan laga baqin inuu cararo oo arrinkaasi cilmiga ka erido haddaan taa looga baqin haddii looga baqo waa in laga daaya canaanto waa in saxdun loo tilmaamaa sidaa yeel si latiifa loogu tilmaamaa yani dadka qaarkood ma ixtimaali karaan canaanta dadka qaarkoodna canaanta waa u dulqaadan karaan haddii waa yacni ka muuqdo faa'iqnimo uu cilmigii ku korreeyo iyo fahmadii iyo dakaagii iyo maskaxdii bay aad u fiican tahay oo kuwii isaga la midkaa uu ka sarreeya ay ka muuqato xaasidi maayo waayo xasadku sidiisaba xaaraan buu yahay ubadkiisa sidaan u xaasideyn kan cilmiga ka baranaya waa inaynu xaasidin waa in marka hadduu cajabiyo waa inuu tabriikiyaa tabriikiya maxaynu u jeednaa waa inu dhahay baaraka allah fiik ilahay ku barakeeyo waayo dee il baa kaga dhici kartaa oo ruuxu markaa wax kastoo cajabiya waa inuu barako ugu duceeyaa nin saxaabiya ayaa nin kaloo saxaabiya arkay oo maydhanaya markaasuu quruxdiisa la yaabay markaasuu yihi qurux badanaa ah. in yar dabadeed baa ninkii dhacay nebiga sala allahu alayh wasalam baa loo sheegay markaasaa nebigu wuxuu yidhi hallaa baragta maad baraka ku ducaysid hadduu ruuxu markaa yidhaahdo waxa uu majeerto baaraka allah fii ama baaraka allah fiik ilaahay ha barakeeyo hadduu intaa yidhaahdo wax dhibi uga iman mayso ilina kaga dhici mayso taasaa ka baajinaysa ishii hallaa barragta baa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maad baraka ugu ducaysid qofkuna ciduu jecel yahay waa ilayn karaa iyo ciduu necab yahay mid walba cid ka fog buu ilayn karaa cid u dhow buu ilayn karaa cid qaraabadiisuu ilayn karaa ooridiisuu ilayn karaa ubadkiisuu ilayn karaa isagaa is ilayn karaa isagaaba iscawrihi karaa cid kaleba iska daayo marka wax kastoo cajabiyaba waa inuu baraka ku duceeyaa ilmihiisu hadduu cajabiyo waa inuu barako ugu duceeyaa yaanu ilayn ardayga qur-aanka ka baranaya hadduu cajabiyo waa inuu markaa baraka ugu duceeyaa tabriigga ee barakada loogu ducaynaya waa in lagu dadaalaa nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam calaama yaqtulu axadukum akhaah muxuu midkiin u dilayaa walaalkii yacnii ishii dil bay keensan kartaa qofkii markaa inuu u dhinto xanuun bay keensan kartaa markaa sidaas aawadeed yacni waa in layska jiraa qofkuna isagaan ku talagelin wax ileeyaa ishu ka dhici kartaa markaa saas aawadeed hadduu markaa ruux cajabiyo ama arday cajabiyo waa inuu markaa barako ugu duceeyaa waa inaanu xaasidin waana inuu ogaadaa fadliga uu isagu yeesho in wax uga imanayaan man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacili halkaa ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk